lix iyo kontonaad baabu cidaة alxaamili almutawafى canha zawjuha baabu ciddat alxaamil haweeneyda xaamilada ah ciddadeeda almutawafa canha ee laga dhintay amaba almutawafa canha laga oofsaday zawjuha ninkeedii oo ninkeedii ilaahay uu ka oofsaday subxaanahu wa tacaala ciddadeeda caddayn la caddeeyo baabkan ubaabiya haweeneyda ninkeeda hadduu dhinta xamlina ay leedahay oy xaamilo tahay uur ay tahay ciddadeeda maxay noqonaysaa ciddadeeda waa iska caddahay wa ulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wa marka axaadiid badan oo casharkao dhan qaadanaysa oo weliba qisadoo ku dul wareegaysa ayaa caawa uu noqon doonaa casharkeena biidn اllah caza wajal ilaa baabka toddoba iyo kontonaad marka waxaan samayn doonaa maadaama ay axaadiis isleeyihiin oo macaanida iyo alfaadda xataa ay isku dhadhow yihiin macaanida waa isku mid alfaaddan ay isku dhadhow yihiin waxaan samayn doonaa in sha allahu tabaaraka wa waan soconaynaa maadaama habeenay hore aan yara fariisannay aqala shay casharka meeshaan ugu talagalnay ayaan gaarsiinaynaa biidni اlbaari tabaaraka wa xadiidka saddex kun shan boqol iyo lix iyo kontonaad xadiid eh, saddex kun shan boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nas abarna mxamed ibn slmt almuraadi wa iqat habt ibn miskiin qira'at caleyh an asmع wa iqat habt wlafdu ibnu slma weeyaane qaala waxay yidhahen labadaa nin anba'na waxaa noo warramay ibn qaasim cabdiraxman qasim alcutiq ayaa noo warramay can malik ibna anas imam daalhijr ayuu muxuu ahaa ka warramay can hishaam bni curwa ayuu ka waramay can abihi abis cur bn zubayr ragga waa taqaanaan can miswar ibnu mahrama radia allahu tacaala canhu wa can abihi kadalika lahu waliabihi suxba ana subaycata aslamiya nufisat waa la mxuu ahay way dhashay nifaas ayaa lagu riday way dhashay weeyaan bacda wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhintay kadib bilayaalin habeena waa noo imaan doonta habeenada qaarna waan soo marnay fa jaat way timid fa jaat waxay u timid rasul rasulka al sal allahu alayhi waaalih wasalam fasta'danat waxay idan weydiisatay an tankaxa inay guursato faadina lahaa nabigu u idmay oo fanakaxat way guursatay wa ulaatu laxmaali ajaluuhunna an yadacna xamlahun saddex kun iyo shan boqol iyo todoba xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala imaam abarna nasr ibn cali aljahdami waaiqatu dabt نصر بن علي بن نصر الجهضمي wa عن عبد الله بن داود الهمdاني ثقة cاabد عن هشام بن cروة عن أبي cمر بن زبير عن مسور بن مkرمة رضي الله taعالى عنهma أن النبي nabgeena صل سم أmra wuxuu faray سبيcةa الأسلمية gabadha سبيc صxaabiyada رaضي الله taعaل ضaha أن تنkixa inay guursata إdaa تacalت markii ay ka istaagto min نiفاasihaa dhiigdhalmada marki uu ka go umadnimada ay ka istaagto inay horey ka guursata ayuu nabigeena faray sal allahu alayhi waaalih wasalam subcana waa tii aan soo marnay xadii saddex kun shan boqol iyo sideedaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nas abaranii moxamed ibnu qudaamata almisiisi alimaam dahabi wuxuu leeyahay alimaam nasaai wuxuu leey laa basa bihi imaam dahabina wuxuu le waa iqa qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu qudaama ahbarnii waxa warm jariir ibn cabdilxamiid adabbi waa iqatu saxiix kitaab can mansuur mansuur bn muctamir waa iqatu tabtun wa kana laa yudalis can ibrahim bn yaziid الnakhaci can aswad ibn yaziid الnakhaci labadaba waxaa waa iqa can abi sanaabil abu sanaabil ibnu bac ibnu backa ka weyaan ya ibnu backa ka weyaan ibn xaari اqurayshi waa صaxaabi mashhuur ah radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi abu sanaabil wadacat waxaa dhashay subaycatu wadacat waxay dhigtay oy dejisay subaycatu gabadha subayca la alaslamiya weeyaane xamlahaa uurkeedii bacda wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhintay kadib bialaaثatin wacishriin saddex iyo labaatan habeen ama maalmood waa isku mide eh. aw khamsatin wacishriina leylatan amaba shan iyo labaatan habeen kadib falamaa goortii tacalat ay u malbaxday tashawafat waxay jeclaatay oy u hanqaltaagtay lilaswaaji nimankii inay guursadaan ilaa iyagana ay rabaan faciiba dalika calayhi arrinkaas ayaa lagu ceebeeyey waxa la yidha adigo hadda muxuu ahaa un ninkaada u dhintay hadda aad horay guur ka fadukira dalika rasulka ayaa loo shegay sal sl arrinka isaga ahaa wixii lagu yidhi iyo wax iyada ay tiriba faqala wuxuu yidhi maa yamnacuha maxaa u diidi inay guursato qad inqadaa wuu dhammaaday ajaluha muddadeedii iyo ciddadeedi waa dhammaatay inay guursatay maxaa u diiday marka ma u bannaan tahay yuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam xadii saddex kun shan boqol iyo sagaalaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasi abana maxamed ibn haylaan almarwazi weeyaan waa iqa qaala xadaana abu daawuud abu daawuud oo sulayman bn daawuud ayaalisi waa iqatun xaafidun hali fi axaadiid qaala xadaana shucba qaala ahbaranii cabdurabo cabdu rabe cabdurabihi ibnu saciid alansaari waa iqa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay abaa salamata ibn cbdiraxmaan ibn cawf weeyaan iqatun faqiih yaquul isagoo le ikhtalafa waxaa iskhilaafay oo ra'yigooda u kala duunaaday iyo xukunkooda abu hurayrata abu hurayre iyo wabnu cabaas cabdillahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma wa canhum jamiica fi lmutawafaa canha midii laga oofsaday zawjuha ninkeedii oo ninkeedii uu ka geeriyooday ciddadeedii ayay isku qabteen idaa wadacat haddii xamligii iyo warkeedii faqaala abu hurayrata wuxuu yidhi tuzawaj waa la guurini haddii marba ay canug dhasho waa la guurani wa qaala ibnu cabaas cabdulahi bn cabasna wuxuu yidhi abcada alajalayni ay tactadu waxay tirsanaysaa abcada alajalayn labada ajal iyo labada muddatan ugu fogaanta badan ajalaynka maxay tahay ajalaynka waxaa weeyaan wa wulaatu alaxmaali ah, ah, ajaluhuna an yadacna xamlahunna haweenka iyo dumarka xaamilada ah hadduu ninkooda muxuu ahaa haddii la furo ama ninkooda u dhinto ajashooda iyo ciddadooda waxaa weeyaan waa inay ilmihii dhalaan oo nifaas u yimaado aayad kalena waxay ahayd wاladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin cashra labadaa ajal marka tan dheer waa afar bilood iyo toban habeen ayay tirsani haddii ay afar boqo afar afar bilood iyo toban habeen ay badanta oo kaba soo qaad dhalmadeeda waxaa ka harsan afar bilood ayaa ka harsan markii haweeneyda laga dhintay xukunkeedana muxuu ahaa inay tirsato afar bilood iyo toban habeen labada ajaltee dheer marka oo badan afar bilood iyo toban habeen haddii marka ay dhasho iyadii oo afarta bilood iyo tobanka inay toban bil ugu dhiman tahay tobankaadna way sugaysaa ayadoo bil ugu dhimanta hadii ay muxuu dhashana bishii ay sugaysaa madhabkaas waa madhabkee waa madhabka cabdullahi bn cabaas labada ajal tan badan kaba soo qaad haweeneyda iyadoo walaca ayuu ninkeedi dhintay markuu ninkeedi dhintay kadibna se afarta bilood waa dhammaatay ilaa ay ka dhasho marka ilaa ay ka dhasho haba yaraatay wax ay cidadeedu dhammaanaysa ma jirto marka isaga wuxuu le waxaa la eegayaa abcad abcad alajalayn labada ajal iyo labada muddo tan fogaanta badan saas ayuu le radia allahu taala arda laakiin waa noo imaan doonta arrinta ayado in daaqadda laga riiday oo muxuu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey qeybnoo soo marnay saxaabada abu hurayre iyo abu salamt bin abdiraxman bin cawf oo taabici ahaa iyo iyo muxuu ahaa iyo si ay isugu raaceen iyo ummahaat almuminiin xataa waa noo imaan doonta insha allah tabarak wataala faqaala wuxuu yidhi abu hurayra abu hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra tuzawaju gabadhaas waa la guurini haddii marba ay dhashay waa la guurini oo wulaati ajalahuna yadcuna xamlahuna ayuu qaatay waqaala ibn cabaas abdullah bin cabsn wuxuu yidhi abcad alajalayn ay tactadu abcad alajalayn labada muddo tan ugu dhirarka badan ayay ku cido tirsanaysaa fabacuu ilaa ummi salamata ummi salama oo xaaska nabigeena calayhi sala slam radi allahu ta ardaha ayaa dad u direen adeeg bay u direen faqaalat waxay tihi twafiya waxaa geeriyooday zawj subayca gabadha subaycl ninkeeda ayaa geeriyooday fawaladat bacda wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhintay kadib ayay dhashay bikhamsata cashara shan iyo toban kadib nisfa shahrin bil niskeed horaana maxaan soo marnay bialaaثatin wa cishriin waa qiyaas nin walba intaas u haystay waa intii un taqriiban mararka qaar mt tirada waa la isku gafaa hadda haddii aan dhahno kaba soo qaad meeshaan muxaadaradii ugu dambeysay gormaan la galay nin wuxuu dhihi doonaa usbuuc ka hore nin toban bil meelaas ka hore mid wuxuu dhahayaa may saddex usbuuc ka hore saas soo ma waa unax noocaas wax hadda xukunku dhismaana in muhiimad waxay ahayd muxaadaro in meeshaan laga galay baa muhiim ahayd ee muhiim ma ahayn inay bitacdiid maalin fulaan ay ku beegneed oo inaad sheegtad wax ka soo kordhana oo weyne ma lahan marka dhib ma lahan xadiidka marka sixadiisa iyo cadaalada ruwaadda intaba waxba uma dhima uma dhimayso weyaan qaala wuxuu yidhi qaalat waxay tihi marku muslma fakhaabaha rajulaan laba nin baa soo doonay faxaat waxay u ilatay binafsiha nafteeda ula ilatay ilaa axadihima midkood laba nin oo muxuu a soo wada doontay gabadha garmaamayna oota moogta marka waxaa weeyaan marka eh, laba nin baa marka a ah, ah soo doontay labadii nin marka mid baa u ilatay falamaa goortii khashow ay ka baqeen an taftaata inay kala baxsato binafsiha nafteeda oo wiilkii yara xaggiis la aada ay ka baqeen yaa baqa ninkii laga tagay oo ninka looga iishay qaaluu waxay ku yidhaahdeen innaka adiga laa taxiliin xalaal ma noqonaysid oo weli ciddadaadii way taaganta qaalat waxay tihi fanalaqtu ilaa rasul rasulka ayaan aaday sal slm faqala rasulkan wuxuu yidhi alay sl slm qad xalalti waad xalaalowday oo ciddadaada way dhamaatay fankixi guursa man shiti qof alle qofkaa doonta guursa ayuu nabig ku yihi sala allahu calayh wasalam laakiin man shitidaas dee iska guursa ma ahane waxaa weya weli waa in la helo laga maarmaan haddii weli loo waayana fasulطaanu waliyu man laa waliya laha ayaa taagan xadiis saddex kun shan boqol iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qaala aimam nas mxamed bn slmt almuraadi wa iqa wاlxaariث ibn miskiin qira'at calيh waan asmع wlafظ lmuxamed ibnu slm weye qaala ambana ibn qaasim can malik can cabdirabi ibn saciid can abi slmta ragga dhan waan soo marnay qaa wuxu yih abu slm bn abdiraxmaan raxima allahu jamiic su-ila waxaa la weydiiyey ibnu cabaas cabdulahi bin cabaas ayaa la weydiiyey iyo abu hurayrata abu hurayra can mutawafaa canha zawjuhaa haweeneydii ninkeedii laga oofsaday oo u dhintay ciddadeedii wax laga weydiiyey wahiya walxaal hiyana xaamilun ay xaamilo tahay ama uur ay tahay ayaa la weydiiyey suu noqonaya qaala ibnu cabaas wuxuu aakhir ajlayn ay tactadu aakhir ajlayn labada muddo tan u dambaysa oo u dhirarka badan ay ku cudotirsani wa qaala abu hurayrat wuxuu yidhi idaa waladat haddii ay dhasho faqad xallat way xalaalowday oo maxaa ciddeeda way dhammaatay saasuu ku yidhi abu hurayra radia allahu taala ada fa abu salamata ayaa ilaa ummi salamata u galay fa can dalika arrinkaas wax ka weydiiyey fa qaaluu waxay yidhahdeen waladat subaycatu subayca ayaa dhashay alaslamiya bacda wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhinta kadib nis shahrin bil kadib fakhaطabaha rajulaani laba nin baa soo doonay axaduhumaa laba nin mid ka mid a shaabun waa nin dayar o walaakharu kan kalena kahlun waa nin garmadow ah oo nin dhexaad ah faxaat waxay u leexatay u iilatay ilaa shaabi wiilka yaraa faqaala kahlu kii mar garmadowga ahaa oo nin dhexaadkaa wuxuu yidhi lam taxlil maadan xalaaloobin saasuu ku yidhi halkaas dabarka doona wadaadki kow wakaan ahluha reerkeeda waxay ahaayeen uyaban kuwa maqan yani dadka iyada mahrin lahaa oo gabadha bixin lahaa dadaa maqnaa dadaa maqnaa kulli maaha taban dadaa maqnaa waxaad ka garan kartaa meherkaas in aad kahor dhaca weli ad joogin taasaa ishkaal noqonay mogta marka waalihii dadkii talada ay ka wada go-eysay qaar ka midaa maqan mararka qaar qofkii walaayada lahaa oo jooga ayaan gabadha uusan bixin karin soo saar dhacda haashire gabadhi ninkii weligeeda ahaa oo jooga ayuusan gabadha bixin karin sooma dhacda a wuuu le may gabadha waa inaan walaalihii la tashto waa inaan muxua ah, awowgeed la tashto ya a marka mararka qaar waxaa gabadhaadi adi walaayadaad leedaho haddaad mahris horay ay haddana aadan far u qaadi karin ood leeda maya alayka allah ilaa ummaddaas ay yimaadaan gabadh lama bixin karo marka quyabkaas marka laleeyahay leeyahay yaan macnaheeda laga fahmin meesha weli ma joogin yaan loo fahmin waxaa wey meeshu weli waa joogay laakiin meesha dad bixinta gabadha qeyb ka lahaa oo waxaa weeyaan ayaa meesha ka maqnaa saas ma u badanta wallahu aclam waaya wa kaana ahluhu hareerkeedana waxay ahaayeen dadkeedii quyaman kuu maqan qeyb ka mid abcan faraja ninka wuxuu yara quudareeyey idaa jaa ahluhaa markay reerkeedii inta maqna yimaadaan an yu'iruuhu biha isaga inay u dooraan oo isaga ay mxuu aggiisa la maro ay saftaan ayaa mxua uu rajaynay qaraabina ay haayana laga yaaba waxaa suuragal isaan iyo wanaag iyo ay ka dheays iyo wadaynimo hakada fa rasul lah ba timi sal slam faqala wuxuu yihi qad xalalti waad xalaalowda ciddada way dhammaatay fankixi guursa man shiti cid al ciddaa doonto guursa ayuu nabgu yihi sal allahu alayhi waali wasalam xadii saddex kun shan boqol iyo ko iyo tobanaad wa xadii saxiixa qaala aimamu nas barnii moxamed ibn cabd lahi ibn albasri waa iqa qala xadaثana yaziid wahu bn zurec waa iqatu habt qala xadaثana xajaaj ibn abi ibn abi cuثmaan aلصawaaf waa iqatu xaafid qala xadaثana yaxya ibn abi kahiir waa iqatu habtun yursil wayudlis qala xadaثanii abu salmt cabdiraxmaan qala wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi libni cabaas cabdillahi bn abas waxa lagu yidhi fii imra'atin haweeney wadacat dhashay bacda wafaat zawjiha markuu ninkeeda dhinta kadib cishriina leyla miyay usuubantah laha iyada an tazawaja inay guursato ay an tatazawaj qaal wuxuu laamaya uma banaano ilaa aakhira ajalayn labada ajal kan u dambaysa inay qaadato mooy labaatan in warbir lama fiirnaaye waa inay muxuu afarta bilood iyo toban kaba in ay dhamaysato halkaasuu maray qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa dhihi waxaa weeye ninka la yidhaahdo abu salm bin cbdiraxman yaa dhihi qultu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wa ulaatu laxmaali gabdhaha xamliga u saaxiibka iyo muxuu ahaa xaamilanimada ajaluhunna ciddadooda an yadacna xamlahunna inay eh, uurkoodii iyo xamligii ay dejiyaan oy dhalaan weeyaan ilahay saasuu yidhi yidhi daliil buu u keensaday abu salm bdiraxmaan fa wuxuu yidhi inama dalika fi alaaq arrinkaas isaga ayadda waxay ka hadlaysaa alaaqi ee dhimasho kama hadlaysa fa abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi ana aniga maca akhii walaalkii wiilkiisa ayaan la jiraa yacni waxuu ula jeedaa abaa salamata ibn cabdiraxmaan ibni cawf ra'yiga uu qaba ayaan qabaa wey annaga isagaan taageersan ayuu abu hurayr yidhi radia allahu tacala arda fa arsala kadibna wuxuu diray ulaama wiilkiis ayuu diray qurayban qurayb ahaa yaa diri cabdillahi bin cabaas radi allahu taala anuma fa qala wuxu iiti waxau tagtaa umu salamata uma salama u tag fasallaa wax ka weydii fasallaa soo weydii hal kaana miyuu ahaaday hada arrinkan sunnatan jid amaba sunna oo min rasul rasuulka aggiiska sal slam miyay ahayd in gabadha eh, xaamilada ah haddii ay dhasho cidadeeda ay dhammaanay walow afar bilood iyo toban maalmood ayna gaarin <coughs> waaya fa jaa yimid faqaala wuxuu yihi qaalat waxay tihi umu salma nacam ha subaycat alaslamiya wadacat waxay dhashay bacda wafaat zawja markooda kadib cishriin leylatan labaatan habeen fa amaraha rasul lah nabig wuxuu fir sal slam an tazawaja ay an tazawaja inay guursato fa kaana abu sanaabil abu salaamin wuxuu ka mid ahaa fii man duul iyo akhyaar yakhtubuha gabadhaas ragga doonay oo garmaamada ku ahaa ayuu qeybka ahaa radia allahu taala ardah raximahum jamiica xadiiska kun shan boqol iyo toban labaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai al gabadh waxaa jiri jirtay salma la dhihi jiray leyla leyla ya waxay marka gabar garmaamo aada laiskugu garbiyay ahayd kanaa u tegi ninka marka xataa ay saas u yar egto ama ay u yara maxoodoola cadaysa bas wuxuu iska niyeysana khalaas salma layl xaggaaday soo martay agu marka waxaa mar gaba yaraa laga tiriyo amaba madal yar kulun yaddaci waslan bileyla waleyla laa tuqir lahum bidaka nin walba wuxuu sheegani inuu leylo un muxuu ahaa ay sheek wadaag yihiin leylana hawarka asaga war hadda u yeela ama cid ay u ogoshahayna ma jirta ay dhahaan mar malaha saasay ahaydo garmaamay saas u ahayd radia allahu tacaala canha wa ardaaha waayahay xadiidka saddex kun iyo شhan boqol iyo toban iyo labaad waa xadiis صaxiixa qaala imam nas bna qtay bn saciid qala xadana layt bn sacd can yaxya ibn saciid alanصari can sulayman bn yasaar اhilaali waثiqaة fadil axad اfuqahi sabca ana aba hurayrata radia اllahu taala arda wbna cabaasin radi allahu tacala canhuma وabا سلمة بن cبدiرحمaن رaحم الله أbا سلمة وkذلika أيضا radيa عن أbيه cبدiرحمن بن cوف radي الlahu taعala tadaakaruu waxay isu sheeg sheegeen ama ay ka sheekaysteen ciddat almutawafa canha haweeneyda laga dhintay ciddat almutawafa canha zawjaha ciddada gabadha ninkeedii laga oofsaday uu ka dhintay ciddadeedii ay iswaraysteen gabadhaasoo tadacu dhasho cinda wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhintay agteeda dhashay ka diba dhashay faqala ibn cabaas wuxu yih abdulahi bn cabaas tactadu waxay cidotirsani aakhir ajalayn labada ajaltan u dambeeyo iyo mudda wa qaala abu salamatin bdiraxman wuxuu yidhi bal taxilu way xalaaloobi xiina tadacu goorta ay muxuu ahaa canuga dhasho faqala abu hurayrat wuxuu yidhi ana aniga macabna ahi walaalkay wilkiisaan la jiraa faarsalo ilaa ummi salamata ay u direen adeeg zawji nebi ahayd radi allahu tan adaha faqaalat waxay tihi wadacat subaycatu alaslamiya bacda wafaati zawjiha markuu ninka kadib yasiir in yar ayay dhashay fastaftat rasuul nabig alla fatwo weydiista alayh sl slam fa amaraha nabigu wuxuu faray an tatazawaja inay guursato saas ayay u fatwootay inuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam gabadha marka haddii ay ninkeeda markuu galabta dhinto galabta markuu ninkeeda dhinto haddii aad ninkeeda meydberi ah way guursan kartaa dabcan ibni aadanimada iyo insaaniyadda insaxa tacbiir iyo cishradii ka dhexaysay way diiday arrinta sooma diidaysa waxaa weeyaan laakiin marba haddii ay gabadha dhasho khalaas waulaatu amaali ajalhuna an yadacna xamlahuna waa war ma jiro sidaa weeyaan waaya xadii saddex kun shan boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiis saxiix qaala alimaam abdilcala ibn wasil ibn cabdilcala wahiqa qaala xadaana yaxya ibn aadam wahiqat faadil xaafid can sufyaan aلthawri waa imaamkii can yaxya bn saciid اlanصari waa sidoo kale can sulaym bn yasaar alhilaali axad اlfuqaءi sabca can kurayb mowla cabdillahi bn cabaas waثiqa can umi slmata umi slma iyo muxamed bn camr aleyثi can qurayb can umi slma halkaas marka waxaa gala taxwiil waadana uu leeyahay alimaam النasai loo noqday qala imam nasa wuxuu yidhi waxadaثna muxamed wabarna muxamed marka akhbarna muxamed ibnu camr aleyثi alanصari waa saduuq lahu awhaam can abi slmta bn cabdiرaحmaan ayuu ka wariyey can qurayb can umi slma qalat waxay tir umu slma wadacat subaycatu subaycata subayca gabadh la yihahdo ayaa dhashay bacda wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhint kadib ayaamin ayaamo faamara rasul nabig wuxuu far slam an tazawaj inay guursato saasuu nabigeena faray calayhi sala slam u ogolaaday saddex kun shan boqol toban iyo afar xadiiska ah waa xadiisna saxiixa qaala imaam bna mxamed slmta bn qasim can ibn qaasim dheh can malik can yaxya bn saciid alansaari can sulayman bn yasaar alhilaali can cabdillahi bn cabaasin wa aba salamati bn cabdiraxmaan ikhtalafa ana cabdlahi bn cabaas cabdillahi bn cabaas iyo wa aba salamati bn cabdiraxmaan ikhtalafa waxay isku khilaafeen fi lmarati haweeneydii horaan waxaan u sheegnay ibn cabaas iyo abu hureyre inay isku khilaafeen arrinta dhanbe hal majlis ay ahayd marka abu salame iyo abu hureyre waa isku ra'yi ibn cabaasna waa ra'yi gooniy inkastoo marka dambe uu soo noqday oo axaadiista marka loo cadeeyey ikhtalafa waxay isku khilaafeen fi lmarati haweeneydii tunfasu mxuu ahaa dhasho bilbina majhuulwa haweeneyda la dhaliyo oo laga dhaliyo ya waa haweeneyda dhasho un war kale maaha siiqadii ubaa muxuu ahaa mamniyat majhuul o ikhtalafa waxay isku khilaafeen fi lmarati haweeneydii tunfasu la dhaliyo ama dhasho bacda wafaat zawjiha markuu ninka kadib layaal habeenna dhasho faqaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi aakhir اlajrayn ay tactadu amaba waxaa weeyaan tantadiru aakhira alajalayn labada muddatan u dambaysa ay sugaysaa wa abu salamata wuxuu yidhi cbdiraxmaan idaa nufisat haddii mxu ah, haddii ay dhasho oo marba la dhaliyo faqad xallat way xalaalowday faja abu hurayrat wuxuu yidhi faja abu hurayrat ayaa yimid ah wuxuu yidhi ana aniga maca bn akhi walaalkii wiilkiisa ayaa la jira yacni abaa slmt bdiraxmaan fabacau qurayban ay u direen u direen mawla bna cabaasin ilaa umi salmata ay u yasaluhu can dalik arrinka isagoo weydiini fajaaahum u yimid faahbarahum wuxuu u sheegay annaha iyada qaalat inay tihi waladat subeycatu subeyca ayaa dhashay bacda wafaat zawjiha markuu ninka dhinta kadib bilayaal habeena fadakara dalika rasulah nabiga alka u sheegtay sal slm faqalu hi qad xalalti waad xalaalowday xadiidka saddex kun shan boqol toban iyo shanaad waa xadiisna saxiixa qala imam akhbarna xuseyn ibn mansuur asulami anaysaabir wa iqat faqiih qala xadaana jacfar ibn cawn alqurashi waa saduq qala xadaana axmed sacid ansaari wa iqatu tabt qala xadaana qala ahbaranii sulaym bn sar alhilaali wa iqatu faqiihu axad اfuqaء sabc qala ahbarnii abu slmt cabdiraxmaan qala wuxu kuntu waxaan ahay ana anig iyo ibn cabaas cabdillahi bn cabas iyo abu hurayrata waan joog meelaan joognay faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laazim ma ahan marka idin wada fadhiyeen lakin gadaal dambe waa isu tageen lianna abu hurayr inuu gadaal ka imaaday waa hadda aan soo maray faqal bn cabaas wuxuu yidhi idaa wadacat ilmaratu haweenayd haddii ay dhasho bacda wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhint kadib faina ciddataha ciddadeeda aakhiru اajalayn labada ajal tan u dambaysa ay noqonaysaa faqala abu slmt wuxuu yidhi fabacana waa isna wuu diiday dabcan xadiis kale ayaa noo sheegay fabacana waxaan dirnay qurayban ilaa ummi salamata ayaanu dirnay yasaluha can dalik arrinka isagoo weydiini fajaana wuu inoo yimid min cindihi agteedu nooga yimid oo kadibna wuxuu la yimid ana subayca gabadha subeyca la yihah twafii canha zawjuha ninkeed in laga oofsaday fawadacat bacda wafaati zawjiha markuu ninkeed kadib ay dhashay biayaamin maalmo fa amara rasul nabig wuxuu fara sal slm an tatazawaja inay guursato waay meeshan waxaan soo marnay waqaala xadiidka saddex kun shan boqol iyo tobanaad wa qaala abu hurayrata idaa waladat faqad xallat fadakhala abu salamata ilaa ummi salamata fasa'alaha can dalika faqaalat walada subayc alslamiya o marka abu salama ninka marka muxuu ahaa loo diray qurayb sooma ahayn haye abu salama xagu ka yimid mise uma salama fadakala abu salamata meeshan waxaa suuragal ah. abu salama ibn cabdiraxmaan adeegiisa in loola jeedo fadakala waxaa galay abu salamata ay rasuul abi salama abu salama ninka u diray ayaa u galay ilaa umi salama fasalaha can dalika waa arrin suuragal ah. yani qofka la diray koray buu ahaa riwaayad kale ay ku caddahay ma dhici kartaa inay suuragal noqon karta in waxaa weeyaan abu salamihii ad taqanin oo umu salama zawjkeeda ahaa inuu waxaa weeye arrintaas weydiiyey oo iyadaas inaad weydiiyey soo noqlisay suuragal ma noqon kartaa waa ixtimaal isna dhici kara laakiin kan hore ayaan isleeyahay ama noqon kara wallahu aclam wixii dheeri ahna waa isu sheegayna insha allah waayahay xadiidka waxaan joognaa saddex kun shan boqol iyo toban iyo ya toban iyo l sooma xadiidka saddex kun shan boqol toban iyo lixaad waa xadid صaxiixa qala aimam cabdilmalik ibn shucayb ibn leyt ibn waa iqa qaala xadaanii abi abiisna waa shucayb ibn leyt ibn almisri waa iqatun faqihu nabiil qaala xadaanii can jaddi awogey awogina waa leyt ibnu sacd almisri wa qaala wuxuu yihi leyt ibn sacd xadaanii waxay warrami jacfar ibnu rabicat alkindi waa iqa wuxuu iga warramay can cabdiraxmaan ibni hurmus cabdirmaan hurmus waa taqaanaan cabdiraman waa ninkee ya cabdiraman murmukewa alacraj axsanta alacraj waa iqatun habt can abi salmata bn cabdiraxmaan ana zaynaba binta abi salma ahbaratu waxay u sheegtay can ummiha hooyadeed umu salme ahayd zawji اnabiy sala اllahu alay waslem ana imra'atan haweeney min aslama ree aslama yuqaalu laha loo yidhaha subayca kaanat waxay taxad zawjiha ninkeeda ayaa qabay fa twufi canha uu ka geeriyooday wahiy xubla iyadoo muxuu ahaa haamil ah fakhaaba abu sanaabil ayaa doonay ibnu backak saxaabigaas radia allahu tacala an arda faabat an tankixu inay guristay diiday faqala wuxu maa yasluxu laki kuma laguma kuma wanaagsana ama laguma ogola an tankixi inaad guursataan xataa tactadii ilaa cidi tirsato aakhir اlajlayn labadaad mudda tan u dambays arbacata ashhurin wacashran famakadat way nagaatay qariiba min ishriin leylatan labaatan habeen wax ku dhow uma nufisat kadibna way dhashay fa jacat bay u sal slm faqala wuxu yhi ankixi guursa saasuu nabig ku yiri sal slm xadis saddex kun shan boqol iyo toban iyo todobaad waa xadiis saxiixa qala alimam nas abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala anba'ana cabdirazaq bin hawan sancani qaala anba'ana ibnu jurayj qala akhbarnii daawuud ibn abi caasim athaqafi wa ana abaa slmata bn cabdiraxmaan ahbar wuxuu sheegay qaala wuxuu yihi abu slm bn cbdiraxmaan bayna maa goor ana anigu abu hurayrata cinda ibn cabaas aan joogna id jaacatu timid imraatan haweeney faqaalat waxay tihi abu hureyr gadaalin uu ka imaadeen riwayad kale noo cadaysay faqaalat waxay tihi tuwafiya canha zawjuha ninkeeda ayaa laga oofsaday wahiya xaamilun iyadoo xaamil ah fawaladat adnaa fawaladat waxay dhashay liadnaa min arbacati ashhurin afar maal afar afar bilood wax ka yar min yowmi maata maalintuu ninkeeda dhintay laga bilaabo wax afar bilood aan dhammayn gudahood ama afar bilood wax ka yar dhexdeeda ayay ku dhashay faqal ibn cabaas wuxuu yidhi radia allahu taaa canhuma aakhira ajalayn itadii cidatirso aakhir ajalayn cidatirso ayuu ku yidhi faqaala abu salamata wuxuu yidhi ibn cabdiraxmaan ibnu cawf ahbaranii rajulin baa igu warramay oo min asxaabi nabi nab saxabis kami sal slm ana subaycata alaslamiya jaءat inay u ila rasul tim sal slm faqaalat inay tihi twufi canha zawjuha ninkeeda ee laga ofsaday wahiya xaamil iyadoo xaamil ah waxay dhashay liadnaa min arbacati ashhurin afar bilood wax ka yar faamara rasul sl sl an tazawaj inay guursata faqaala abu hurara wuxuu yidhi wa ana ashhadu calaa dalik anigana arrinkaas waan ka markaati kacaya waan ka markaati kacay u yidhi marka xadiidkan markaan eegno abu salmat ibn cabdiraxmaan marka inuu laftirkiisa u tagay umu salama waa suuragal oo marka quraybna u tagay abu salma ibn cabdiraxmaan laftirkiisa u tagay xadiidkan marka ya saddex kudhigoo saddex <coughs> kun shan boqol iyo tobanaad iyo tobanaad fadakla abu slmة ilىa umi slmة fasaأlha can dalik ma saddex kun shan boqol iyo toban saddex kun shan boqol iyo toban sadrka afraad fadakla abu slmة ilىa umi slmta soo ma jeed marka waxaa dhici karta in kurayb uu tagay inuu abu slma tagay inuu qrayb tagay laa yamnac oo labada ninba ay meeshu tageen si cilmigii loo xoojiyo ama xaqiiqadii si loogu salgaaro waay xadii saddex kun shan boqol iyo toban iyo xadii saxiixa qaala alimam nas abarna yunus ibn cabdilcla asadfi almisri wahiqa qaala xadana ibn cbdillahi bn misri wahiqatu faqiih qala akhbarna yunus ibn zid leyli wahiqa can mishaabi zuhri ana cubayd allah bnu cabdillaah بن cطبة بن مسعوud الhdلي واثqة فqih hبت xadaث wuxuu sheegay أنa abaahu abi oo ah cabdاللaahi بن cطبة eh, بن masعوud kataba inuu qoray ilىa cmar بn cabdالlah بن arqم الزhri inuu qoray yaamuru isagoo fary an ydkula inuu gala calىa subيcة eh, bint الxariث aلسlamiya inuu galo oo gurigeeda ugu tago fasaأlahaa uu weydiiyo xadiiثa xadiidkeedii iyo ama qaala laha rasul nabga wuxuu ku yiri sal slm xiina goortii istaftathu ay fatwo weydiisay fakataba cumaru cumar ibn cabdilaahi wuxuu qoray ibn ilaa cabdilaahi ibn cutba wuxuu soo qoray yukhbiru isaga uu sheegi ana subaycata gabadha subayca la yihahda ahbaratun ay sheegtay radia allahu ta ardaha annaha iyada kaanat inay taxta sacad ibn khawla saas ii qoran ibn khawla ayaa meeshaan ii qoran sacad ibn khawla ma idiin qoranta Ah, ka dhiga taxta sacd ibni khawla ayay waxaa weeyaan hoos joogtay oo xaas ay u ahayd wa huwa isagana min bani camir ibn luay ayuu ka dhashay wa kaana wuxuu ahaaday minman akhyaar iyo duul shahida badran bader xaadirayoo bila sharafkaas madaxa loo geliyey fa twafii canha zawjuha ninkeeda ee laga ofsaday fii xaajat lwidaac marka xajatwidaac lagu sugnaa way xaamil iyada oo muxuu ah ah falam tanshab ma ay nagaanin ay lam talba an wadacat xamlaha inay xamligeedi iyo urki xaamilnimadii ay ka baxday oy dhashay bacda wafaatihi markuu dhinta kadib falamaa goortii tacalat min nifaasiha ay ka soo baxday umashi tajamalat lkhuaab raggii marka soo doonayay isu qurxisay fadakala calayhi abu sanaabil waaan aada ula yaabay waan ku xasuustay tajamalat lkhuaabtan indunusiyaanka nimankan loo yaqaan dumarkooda ayaana aad ula yaaba xaramka ee xajka waxaa lala yaaba samaynayaan waxay ku dadka akhyaarta oo yaqaano haaliban gabadha haddii ay soo xajiso garmaamay noqoni waa la isku layni khatar wa marka dad marka kumanaan aha soo xajini boqolaal yani boqol kun laba boqol oo kun dadaa soo xajini aad u badan xitaa dadka shaqaalaha ahaay oo joogay gabdhihii shaqaalaha oo joogay sacuudiga khadam ay joogaan iyo inay guryaha ka shaqeeyaan bogaasay soomaalida dhahaan marka ay u joogaan xajka markuu dhammaado oo dhagax tuurka la tuurto oo dharkii qofka inuu xirto loo ogolaado iyagana si fiican baa ay issoo habeynayaan marka intaay lebis qurux badan soo xirtaan sida iyagoo aroos muxuu ahaa joogoo kale ayaa kadibna jamaraadka meesha dhagax tuurka meel yaro muxuu aha jirdiino oo saasa ayaa iyagoo boqolaal ah ole kumanaan dee muxuu ahaay ma gaaraya laakiin boqolaal ah ay halkan saa u safanayaan oy fadhiyaan oo sheekaynaan markaasaan ku se wa jiraan dumarka noocan ah maxay ahaayeen aad u badan dad aad u badan wa koox kooxa markaasa waxay ku leeyihiin gabdhaha markay xajiyaan kadib xajka ay dhamaystaan ayaa ragga marka xajka u yimid iyo muxuu ahaa wixii dee guurdoon ahba halkaasa gabdhaha laga xushaa oo marka waa nadarada sharciga ahayd marka saasaa loo mariyo marka dadkeedii ay siiqaneen waa dadkoodii dadkoodii waa isla dadkoodii marka xilligaasa marka ah, ay gabdhaha guurkooda iyo suuqooda guurka uu shidan yahay ay leeyihiin wallahu aclam marka fatajamalat bikhuaabta taasaan ku xasuustay malaha gabdhaha indunisyaanks ay samaynayaan muxuu ahaa gabadhaas ay kaga daydeen miya waaya radia allahu taala ardaha kadibna gabadhii fatajamalat waay isugu qurisay waxay isu qurxisay lidaalika hadda dadka qaar akhyaarta qaar ah waxay leeyihiin war gabdhahan aragteen oo muxua afka gududinayaan oo waxaa weeyaan dharka ku dhegan oo mafaatintooda iyo meelahooda quruxsan soo muujina xiranayaan oo xaaladooda arkaysaan warna guursada warna guursada saasay kala dalan yihin kule afka kama dhahayaane ficlaanay ka dhahay gabdhaha waxaad yeelaysaan intaad guursataan xijaaba loo xiro oo muxuu ahaa ayagaa iska xiranaha la guursada inkastoo kuwa muxuu aha inta la guursaday kadibna kasii darana aan aragnay oo muxuu akheerta ay guursadeen meeshii kasii miiseen oo yutubyada soo fadhiyo oo taaganoo muxu halkan la yihahdo muxuu aha tictok dhex fadhiya iyagoo muxuu ahaa laga cudbilaysa nsal a slama alcaafiya wanasal allah ridaya lana walahum jamiica kadibna gabadhii falamaa goortii tacalat ay ka istaagtay min nifaasiha nifaaskeedii tajamalat waxay isu quxisay lkhutaab raggii doonayey oo muxuu ahaa gurdoonka ay isu qurxisay fadakhala calayha abusanaabil ayaa u galay ninkaas ibnu backak rajulu rajulu waa nin oo min bani cabdidaar niminka ad oo bani cabdidaar calanka reer quraysheed ragga qaadi jiray bani abdaar miyaa taqaanaa waa haya cabdidaar yaa xumaata diyaar nimanka la jiri oo carabta ay markii muxuu ahaa eh, ree hebelow ragga hadda soomaalida soo ummad ma jirta xabadda lagu yaqaano marka meeshaan la wada fadhiyo xabad haddii ay soo dhacdo kuwa waxaa jira tarmonio afka uu marka keenayo inta fadhiya hadda waxa aad u jecel waxaa laga sheekeynaya ragga qaar oo hadda inka magaca inaan ku dhurtama rabo nin raggan hadda soomaalida ah oo raggan iyo tababarada iyo lagu yaqaano waxaa weyaan sidiisaba waxaa weyaan wuxuu taagan yahay dagaal magaciisa hataa markaad fiiriso waxaa lagu leey asaga iyo aabihii iyo awog faamilkooda dhanba waa dad muxuu ahaa colojooga saa u taagan ya marka bani cabdidaar ayuu marka ninka ka dhashay radia allahu ta arda fa qaala laha wuxuu ku yidhi maa lii araaki maxaan ku arki mutajamilatan mid isqurxisa inaad tahay maxaan ku arkaa lacallaki waxaad mudan tahay ama laga yaaba turiidiin ad doonaysa an nikax inaad guursata inaka adig wallahi allan ku dhaartay maa anti adi ma tihid binaakixin mid guursatid ma tihid xataa tamura ilaa ay soo marta calayki korkaada arbacata ashhurin wacashra afar bilood toban maalmood ilaa ay kaaga dhammaato guur kuma yeelo qaalat subayat waxay tihi falamaa goortii qaala lii dalika arrinkaa uu yidhi jamactu calayhi hiyaabi dharkaygaan isku taagay markiiba dhab xiina goortii amsaytu aan galabaystay faataytu rasulah rasulka sal slm fasaltu can dalika arrinkaas an wax ka weydiiyey faaftaanii wuxuu ii fatooday nabigeena ala sl bianii aniga qad xalaltu inaan xalaaloobay xiina goorti wadactu xamli markii aan dhalayba o wa amaranii wuxuu faray nabigeena sal sl bitawiij inaan guursado in badaaliya haddii ay muuqato anig aan jeclaada inaan guursaday nabigeena ii idmay ood ii faray allahu alayhi waaalihi wasalam wulaat laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun saddex kun han boqol iyo toban sagaal xadiiska ah waa axiix bimaa qabl xadiidka hore ayuu sai ku noqonaya oo ka horey kan uu warinayey yunis ibn cabdilacla aljazri wa iqaة lahu afraad an zayd an yaزيid ibn abi xabiib wa iqaة faqihu yursil can muxamed ibn muslim aلzuhri ibn shaab mesha dhihi jir waa kan waa imaamkii qaala wuxuu yihi kataba qaala yaa dhihi qaala yaziid wuxuu yihi yaziid ibn xabiib wuxuu yidhi kataba wuxuu qoray ilayhi ay ila zuhri ay kataba ilayhi zuhri zuhri ayaa ana cubaydallah ibna cabdilaahi ninka la yidhaahdo oo iqada ah faqiihna ah xadaثa inuu sheegay ana zufar ibna aws ibnu xadaثaan annasri ninkaas waxaa la yihahda yuqaal low ru'ya nabigeen inuu arkay ayaa la sheegaa salى اllahu alayh waslm radia اllah anu arda ninka la yihahdo zufar ibnu aws ayaa muxuu ahaa u sheegay ana abasanaabil ibnu bakak ninka la yihahda ibnu asabaaq ninka isaga qaala inuu ku yii subayca alslamiy inuu ku yidhi laa taxiliinii ma xalaaloobaysa oo ciddada ma dhammaanaysa xataa yamura calayka arbacata ashhurin wacashra ilaa afar bilood iyo toban maalmood ay kusoo marta aqsal ajalayn labada ajal meeshu sarrayso qisada dheereed iyo dooritaanka u rabay iyo kor uu ka yaro fiirsanay iyana ku dar fa atata rasul lah nabig sl slm fasa'alatu can dalia arrinkaas wax ka weydiisay fazacamad waxay sheegtay ana rasula sl sl sl aftaha inuu fatwooday an tankaxa inay guursata idaa goortay wadacat xamlaha xamligeeda uurkeeda markay dhasho oy dhigto wa kaanat waxay xubla fii tiscati ashhurin sagaal bilood ayaa xaamilo ahayd xiina garto oofiya zawja markuu ninkeeda dhintay wa kaanat waxay taxta sacd ibni khawla ninkaas ayay muxuu ahaa hoos joogtay oo xaas ayuu ahayd fa waxaa la oofsaday sacd ibni khawla fii xaajat alwidaac maca rasulilah nabiga iswala jira sal slm fa waxay guursatay fatan wiil yar oo min qowmiga tolkeeda ka mid a ah. xiina goortii wadacat ay dhashay maa fii batniha wi caloosheeda ku jiray canugu markay dhashay ku jiray gabadhii wuxuu wiil qaraabadeeda ay guursatay sacd ibni khawla ma taqaanaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu xajaduridaac joogay ayaa waxaa xanuunsaday oo ku xanuunsaday maka sacad ibni abi waqaas oo nabiga reabtigii ah kadibna markaasuu nabiga u yimid isagoo booqani xadiidka waxaa noo sheegi sacad laftirkiisa markaasuu yidhi nabi allow aniga waad ii jeeda wax igu degay inaan dhimanana koleyba waa suuragal haddii aad dhintana cid dhexlayso oon hal gabar ahayn malihi ee maalkayga kulli aan sadaqaysto waa laga diiday nis ayuu sheegay waa laga diiday wuxuu sheegay ulu saddex meelood hal meel nabigu wuxuu yidhi aulu ya tasadaq biulu waa ulu sadaqaysa wauluu kaiir ulukana waa wax aad u tiro badan weliba nabigu wuxuu ku cilay inaad awlaaddaada iyo dadka ku dhexlaan iyaga oo hodan ah oo dhaqaalo haysto oo ummadda ka maarma inaad ka tagta ayaa ka khayr badan in iyagoo gacan horsani aabbahoodaa dhintay waa agoon magan allaay inay ilmahaada aada ugu tagto noocaas iyo iyagoo wax haysto oo ummadda ka maarmo waxaa kuu khayr badan inaad iyagoo wax haysta ka tagto macnaheeda ma ahan waxaadii oo dhan aakhiradaadi wii wax kutar laho dhan ayaga on bag ugu shubay adiga muxuu ah, adigoo cadaysin ah oo wax sadaqa iyo khayr iyo waqaf aan ka tegin meesha tag macneeda ma aha lidaalika saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxay jireen nin ayaga ka mid ah oo maqdira lah awoodi lah dhaqaala ilaa waqafa nin ayaga ka mid a ah ooba awood iyo dhaqaalo gadaal ay kasoo gala ma jiro ilaa wuxuu ka taga waqaf nabigeena saxaabadiisa sal slm lidalika magaalada madiino iyo magaalada maka waa mudun alawqaaf hadda xaafadan qurbaan anaail oo aalic loo yaqaano oo magaalada madiina cidda taqaanaa taqaane cidda mantiqadaas guryaha ku yeel oo labada jid qurbaan ayaa la yidhaha xaafadda midna jidna kor u socdaa midna uu xaramka usoo dega madiina jidkaas labada jid inta udhexaysa waa awqaaf awqaaf almaqaariba xitaa morocco iyo jazaa'ir iyo masar iyo hindi iyo halkaasa awqaafta dadka tujaarta ku nool ay awqaafta u samayn jireen dadka magaalooyinkooda ka imaada waxaad arkaysaa waqf xaydarabaad kaba soo qaad dadka xaydarabaad waqaf ay leeyihiin oo xujaajdooda markay yimaadaan wax laga siin jiray xilliga hore ayaad arkaysaa waqf almaqaariba ad arkaysaa oo gurye isku xirno halkan ilaa masjid alhidaaya isku teedsan isku xiran oo saa iskugu xirno waqf almaqaariba lagu leeyahy oo naadiriin iyo dad muxua ah waqafka u taagan ay jiraan marka macnaheeda waxaa weeyaan qofka in awlaaddiisana wax uga tago laakiin aakhiradiisa wax geysto sidaas ayaan kala jeedaa marka sacd ibn khawla qisadii maxaa ku keenay markaasaa wuxuu yidhi markuu nabiga inta u sheegay intaa u sheegay ood wuxuu ku yidhi ilaahay waxaa muxuu ah waxaa dhici karto ama alla subxana wa tacala wuxuu mudan yahay inuu cumrigaada dheereeyo ood ku baaqi yeelay ilaa dadna adi sababtaa ay ku nafci ku helaan oy ku intifaacaan adduun iyo diinba dadna adi sabtaa lagu dhibaatay oo gaaladii iyo dad munaafiqiinta ahaa saasuu nabig sal sm sacd bin waqaas waa taqaanaan muddo ayuu cumri siiyey laakiin wuxuu yihi nabigeena laakina alba'is sacd ibnu khawla yarثii lahu rasuulu اllahi sal sl an maata bimaka sacd ibnu khawla ninka la yihahdo ninkaas ayaa waxaa weeyaan uu nabiga ninka baaska la kulmay amaba ninka muxuua ah, uu nabiga ka xanuunsana waa sacd ibnu khawla maxaa yeelay maka ayuu ku dhintay muhaajir ayuu ahaa isagoo muxuua ah, mahaajir oo maka ka haajiray oo madiina tagay ayuu ilaahay wuxuu qadaray inuu ku dhinta magaalada maka ku dhintay muhaajirkana waxaa weeyaan in meeshii uu ku dhintay meeshuu ku dhashay ood ka haajiray inaad ku dhinto inaad dee saanoo kale ay dhacdo mooyn isaga aad usoo qasdo ood inaad meesha ku noolaado looma ogola lidaalika muhaajiriinta looma ogola inay dib u degaan o degaan ka dhigtaan maka xaaraanay ka ahayd looma ogola marka ninkaasuu nabigeena yidhi alayh sl ninkaas ayaa marka baas uu ku dhacay macnahee camalkiisa burimo ahane hijrad inay toom noqoto ood madiine iyo meel kale ku dhinto ayuu nabigeena jeclay sal allahu alayhi waali wasalam marka sacd ibnu khawla waa ninkan qisada xaggana qisa ka dhacday oo isagii waa tii mxu sacd ibnu waqaas uu nabigeenna saas ku yidhi markii dambena xaaskiisa subayo ahaydna oo madiine markii loo soo noqdayna waa tii mxu xaaladda saas u dhacdayoo muddo yar kadib ay mxuua iska guursatay radia allahu tacala canha wa wax eed ku leedahayna malahan nabigeena u fasaxay sala allahu alayhi waalihi wasalam wa kaanat waxay ahayd subayca taxta sacd ibni khawla fa twufiya fii xaajat alwadaac ayaa la oofsaday maca rasulilah nabiga ala sl jir sl slm fanakaxat waxay guursatay fatan wiil oo min qowmiha tolkeeda ka mid a xiina gorti wada cad ay dhashay maa fii batniha wix caloosheeda kusugan ku sugnaa saddex kun shan boqol iyo labaatana xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala alimam nas abarna kahiir bn cubayd almadxaji wa iqa qaala xadaثna moxamed ibn xarb alkhawlaani alabrash wa iqa can zubaydi moxamed ibn اlwaliid wa iqatu tabt an uhri mamed shah zuhri waa imaamkii can cubaydilahi bn cabdilahi bn cutba bn sacuud alhudali waa iqatan tabt an cabdilahi bn cutba katab wuxuu qoray ilaa cumar ibn cabdilaah cumar ibn cabdilah ibn alqam azuhri oo maqbuulah ayuu u diray waraq muxuu ku yidhi an idkhul u gal calaa subayca bint alxaaris alislaamiya u gal gurigeeda u tag iyo xaafadeeda fasalhaa weydii camaa hay wa ka weydiiye aftaha bihi ugu fatwooday rasul rasulk al sl sl xamliha xilliga ay xaamilad ahayd oo ninkeeda inu ka geeriyooday qala wuxuu yihi fadakhala calayha cumar ibn cabdillahi ayaa u galay fa sa'alaha wuu weydiiyey fa akhbarat waxay u sheegtay annaha iyada kaanat inay taxta sacd ibni khawla inay ahayd radia allahu ta arda wa kaana wuxuu aday min asxabi rasul nabiga saxbi sal slm minman ka mid aha shahida badran badr xaadiray oo waxaa weeyaan bilada haystay fa canha wuu ka geeriyooday fii xaajat ridaac ayaa laga oofsaday fawaladat way dhashay qabla an tamdi intayna dhammaanin arbacata ashhurin wacashran min wafaati zawja markuu ninkeeda dhimashadiis laga soo bilaabo afar bilood toban maalmood intaan la gaarin falamaa gorti tacalat can nafaasiha ee umalbaxday dakhala calayha abusanaabil ayaa u galay rajulu nin oo min bani cabdidaar ah fara'aaha wuu arkay mutajamilatan iyadoo isqurxisay asna damaca ku jira la socdaya faqaala wuxuu yidhi lacalaki waxaad mudanta turiidiin inaad doonaysid النikaxa inaad guursata qabla an tamura calayki arbacata ashhuri وacaشhra afar bilood iyo toban mood ayadoon ku dhamaan inaad guursato inaad rabto ayaad aad mudan tahay oo ii muuqata weyaan qaalat waxay tihi falama goorti samica dalika min abi sanaabil ay ka maqashay jitu falamaa goorti samictu aan ka maqlay dalika arrinkaas min abi sanaabil aan ka maqlay ji'tu rasul lah baa nabi sal slm faxadadtu waxaan u sheegay xadiidkii sheekadaydi faqala rasul lah wuxu rasulka sal slm qad xalalti waad xalaalowday oo ciddadu ay ku dhammaatay xiina goortii wadacti xamlaki aad xaamilnimadaadi aad dhigtay ood ka baxday ood umashay khalaas markaad umashayba warkaada wau dhammaaday ninkaa rabta guurso waa markaas haddii aad doonto saddex kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas abarna moxamed bin abdillah asanaani wa iqatun qala xaddatana khalid bn xaadi hujaymi qala xaddatana ibnu cawn abd khaalid bn xaadi hujaymi wa iqatu tabta waa taqaanaan qال xadثna iبن cwn cbdالlahi iبn cwn اlmuزني mowlaahma iqaة habt faadل can muxamed muxamed iبn siriin iqaة habt caabid kabiir اqadr kaana laa yara riwaayة laba jeer ama saddex jeer waxaan soo sheegnay wa kaana laa yudalis waxaan kala jeeday nu noqonaya wa kaana laa yara الriwaayaةa bاlmacna halkaas weyaan kaana laa yudalis waa rag kale yani xadiista nabigeena calayh slat slaam lafdigooda in lagu wariyey waxaan ma ogolayn ma garateen lafdigii abu hurayra uu ka maqlay xataa macnihii ha kama bedeli jirin laakiin si aad ogsoon tihiin alriwaaya bilmacnaa shuruuddeeda qofka hadduu ka milo waa loo ogol yahay jamaahiir ahlicilmi iyo muxadisiin saas ayay qabaan weeyaan laakiin ninkan dadaal wuxuu ka qabay xadiidka in macno lagu wariyo ma ogolayn annebiy in arasuul lagu bedelan la sidii adkaartii oo kale saas ayuu ahaa raximah اllah maxamed ibn siriin ahay maxamed ibn siriin qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ajaarisa mid fadhi fii naasin fii naasin dad bilkuufati kuufa anoo jooga ayaan rag la fadhiyey ama dad la fadhiyey fii majlisin makaano fadhi oo lilansaari ree ansaareed ay leeyihin cadiimin ee weyn meel muxuu ahaa fadhi fiicanna fiihim waxaa ku jiray cabdiraxmaan ibn abi leyla waa ninkii soo hale soo gaaray boqol iyo labaatan saxaabada nabigeen sal slam fadakaruu waa iqa cabdiramaan taban fadakaruu waxay sheegeen shana subayca gabadha subayca arrinteeda ayaa ka sheekeeyeen fadakartu waxaan ka sheegay an cabdillahi ibni muctuba ibn mascuud ayaan ka sheegay fii macnaa qowli ibni cawn ibni cawn hadalka u sheegay macnihiisa xataa tadaca ilaa ay ka dhasho yacni ibni cawn arrinkii subayca iyo in mxuu ahay xamligeedii eh, ay cididadii noqotay arrimihii ayaa marka aan ka sheekeeyey laakiin ninka la yihahda cabdullahi bn cawn almusani oo mowlaahum ahaa iqatun tabtun faadil ahaa hadalkii u sheegay macnihiisa ayaa saa ahaa oo muxuu ahaa gabagabays maxay ahayd xataa tadaca ilaa canuga ka dhasho wulaatu amaal ajalahuna yadcna xamlahuna lafdiga maaha qaala ibn abilayla wuxuu yidhi laakiin camahu adeerkii oo cabdulaahi ibna mascuuda laa yaquulu dalik arrinkaa ma dhahayo oo ra'yigaas ma qabo weeyaan kow farafactu sawtii codkayga kor u qaaday mararka qaar mogta arrin aad gar u leedahay marka laguu qalloociyo amaba nin aad ogsoon tahay wuxuu qabo iyo madhabkiis aad taqaana lagu yihah saasuu qabaa haddii maanta sheekh shuyuukhdeena ka mid ah la yidhaahda wuxuu qabaa aradaac alkabiir oodna taqaana inuusan qabin oo naga aamus ama waxaas waxba kama jiraan mararka qaar xataa hoos hadalkii waa kaa dhowaa mogta markay gardaro meesha timaado amaba qof in lagu yara si wuxuusan dhihin laga sheego o ninka marka wuxuu yidhi walaakin h laakin camahu adeerkiis laa yaquulu dalika adeerkiis oo weliba saxaabiga warkaad ma sheegay farafactu sawti codkayga kor u qaaday wa waxaan idhi innii aniga la jariiun mid ku dhiiran ayaan ahay miya an akdiba inaan muxuu ahaa ku been abuurta calaa cabdilaahi bni muctaba inaan ku been abuurta miyaan ku dhiirinaya say wa kaa yihiin wa huwa isagana fii naaxiyati اkuufati kuufo qeyb uu ka jooga somalida waxay dhihi jireen beenlow in dhintay iyo in dheer ayuu markaati gashtaa sooma inkastoo hadda qof dheer maba jiro cid dheer maba jirta hadda telefoon baa soo bixi markiiba beentii waxaa weyaan waa soo gaabanaysa beri hor beenta marka qofka u sheega dhowr sano ku gudbayaa wuxuu ku nool nairobi qofku ka bay sheegaana wuxuu ku nool yahay muxuu aha xamar ama hargeysa waxaaba laga yaaba inuusan weligiis badan nairobi imaani qofka asaga warka ama halagey amaa lageyn laakiin hadda markaad walaad sheegta markiiba telefoonka la qaadani hargeysaa la hadlay ama xamar haye hebel soomadiisa waxaasaa la sheegaysa waxu jiraan war waxba kama jiraan beentan lagu lagoyn khalaas markiiba twenty four hours ama labaatan afar saacba kama soo wareegaysa markiiba social media baa ogsi darnaad waayahay qaala wuxuu yidhi falaqiitu waxaan la kulmay maalikan baan la kulmay qultu waxaan idhi kayfa sidee baad kaana ahaaday ibnu mascuud cabdillah bn mascuud yaquulu mid yidhaahda fii shani subayca subaycat alaslaamiya arrinkeeda muxuu ka sheegi jiray qaala wuxuu yidhi qaala qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi labadan qaala qaalada hor ya eh, ninka la yidhahda eh, maalik miya hore qaala wuxuu yidhi cbdulahi bn mascuud atajcaluuna calayha atajcaluuna miyaad yeelaysaan calayha korkeeda attaqliida adkayn miyaad yeelaysaan oo waad ku adkaynaysaan miya walaa tajcaluuna laha ruksana uma yeelaysaan oo haddii ay marba ilaahay subxaana wa tacala u ruqseeyey haddii marba ay dhasho oo canugii eh, ay umasho in ay gabadhii waxaa weeyaan ciddadeeda dhammaatay ayuu ilaahay sii adiga miyaad ku adkaynaysaan miyaad ku adkaynaysaan sidaasuu ku yidhi tajcaluuna miyaad yeelaysaan calayha altaqliida adkayn walaa tajcaluuna laha ruqsa ruqsada ilahay usin ma siinaysaan miya la unzilat waa la soo dejiyey suurat الnisaa suuradda dumarka ka hadlaysa asuqra alqusra soo asuqra ma idin qoranta mise aqusra alqusra ee gaabnayd waa suuradee suuratalaaq waa bacda tuula suuradda dumarka sheekeynaysa ee dheereed oo ah ya ma mise waa baqaro ayib taas ayaa dambaysay weeyaan macnaheeda maxay tahay suurat alaaq maxaa ku jira waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa taasaa dambaysay waa oo ti waxay ahayd waxaa weeyaan wاladiina twafawna minkum yadruuna aswaajan yatarabasna bianfusihim arbacata ashhurin wacashran arbacata ashhurkii marka ayaa horeysay oo tan ayaa ka dambeysay ula jeeda marka naski miyuu sheegi rabaa annaga ma sheegayn laakiin taksiis wa yani qeybta hore qof kasta haweeney kasta oo laga dhinto ciddadeeda asal ahaan waa in afar bilood iyo toban maalmood ay ciddo ku jirta laakiin waxaa laga soo reebayaa haweeneyda laga dhintay oo waxaa weeyaan eh, xaamilada ah laga soo reebaya sida weya waaya falaqiitu malika kayfa kana nacam qaala tajcaluuna calayha ataqliid walaa tajcaluun laha ruqsa launzilat waa la soo dejiyey suurat الnisaa alqusra bacda tuula tii dheerayd ayaa horeysay oo tii gaabnayd ayaa muxuu ahaa lasoo dejiyey markii dambe oo dambeysay saddex kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad waa saxi isnaad qaala imam abarna maxamed ibnu miskiin ibnu numayla yamami waa iqa qaala anbana saciid ibn abi maryam saciid ibn abi maryam aljumaxi waa iqatun habtun faqiih qaala wuxuu yidhi saciid ibn abi maryam anba'na moxamed ibn jacfar ibnu kaiir mise ibn abi kaiir alansaari waa iqa ha imaamkuu taxwiil xadiidku ahbarani waxay warran maymuun ibnu cabaas aljazari waa iqa qaala xadaثana saciid ibn xakam ibn abi maryam haddaan soo marnay qaala akhbaranii moxamed ibn jacfar waa soo marnay isna qaala xadaanii ibnu shubruma ibnu shubruma cabdullahi ibn shubruma weyaan alkufi waa iqat faqiih can ibrahim bn zayd الnakci can alqam ibn qays الnakci ana bna mascuudi alhudali radia allahu ta qal u abdullah bn mascuud man shaaa qofkii rabo laacantuhu waan la habaartami waan la habaartami qofka markuu yihahdo waxaan waa dhagax adna aad tirahdo waa buug maxaa dhici aan habaarta aan isu dhaarana wa inaad buugi ku dhaaran oo kale waa nacam adna dhagax haakada lacantum waan la habaartami waan la dhaartami maa unzilad lama soo dejinin wulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadcna xamlahuna ila bacda aayati اlmutawafى canha zawjuha wاladiina twafawna minkum yadruuna azwaaja oo suuraة اlbaqara ah ayaa mxuu ah horeysay oo waxaa dambeysay ulaat amaan ajaruun yacmaluun idaa wadacat ilmutawafa canha zawjuha haweeneyda laga dhintay haddii ay umasho faqad xallat way xalaaloodi walafdu lafdigaana limaymuun maxamed maskiin lafdigiisaan ma ahan laakiin kan maymuun ibn cabaas oo mxuu aha riwaayada labaad ayaa lafdigaas uu ku sugnaa xadiidka u dambeeya casharkeena caawa insha allahu tabaaraka watacaala waa saddex kun shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad saxiixu mimaa qabla xadiidka horreey ayuu saxiix ku noqonaya akhbarana abu daawuud ibnu sulaymaan eh, ibnu sulaymaan ibnu sayf alxaraani hiqatun xaafid qaala xadaana alxasan wahuwa ibnu acyan alxaraani waa saduuq qaala xadaana zuhayr ibnu caawiyat aljucfi waa hiqatun dabt wa samaachu min abi isxaaq fii aakhirihi xa xadiidku taxwiila imaamka wa akhbaranii maxamed ibn ismaaciil ibnu ibraahim abuhu ibnu culaya weeyaan waa hiqa علي ويان واثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال واثقة تبت قال حدثنا زهير بن معاوية وصومرني حديرتان qaala xadaثna abu isxaaq abu isxaaq sabici wa camr waa taqaanaan wa iqaة cabid tagayara fii akhirihi aw اkhtalada fi akhirihi an can aswad ibn zayd الnakci wamasruuq ibn ajdac cabida cabida waxaa weeyaan ibn cumar السليماني ثقة ثبت مخضرم أن سورة النساء ragga iyaga ah waxay yidhaahdeen hy أبو إسحاaq wuxuu ka wariyey أسود iyo masروuq iyo cabيدة عن cabدالله iبن مسعوud wuxuu ka wariyey ay ka wariyeen saddexdooda أنa suuraة النساء suuraة النساء الqصرى ee gaabneed naزلت way soo degtay baعda البقرة suuraة النساء طuula marka u lahaa marka النساء طuula ujeedka ula jeeday ma suuraة النساء gaa taqaanina mise waa suuraة البقرة suuraة البقرة weyaan hada والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد رسuل مصطفى